بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay qowluhu tacaalى suuraة الmuطafifiin kalaa ina kitaaba الأbraari lafii ciliyiin wma adraaka ma ciliyuun kitaabu marquum yashhadhu الmuqarabuun aayaadkan ilahi subxaanaه wa tacaala inta suuradda ka dhiman badankeed dadkii imaalahi ilaahay iyo aakhiro rumeeyey iimaanka iyo towxiidkana ku dhintay abaalka ilaahay agtiisa ku leeyihin subxaanahu wa tacaala ayaa looga sheekaynayaa qayb abaalka ilaahay ku leeyihiinba waxaa lagu darayaa gunaanadka suuradda in ciddii ilaahay beenisay ee khayrka ay ku kari waayeen ilaahayna ka caabudi waayeen oo la cadaabaya ay arkaan kallaa ha ka daayaan beeninta ilaahay iyo aakhira ay beeninayaan inna kitaaba alabraari dadka baariyada kitaabkoodu la fii cilliyiin meel cilliyiin la yidhaahdu ku jira ka diiwaan gashan yahay lagu ilaaliyaayoo lagu kaydiyaa markay dhintaan waa kan saxaafta acmaasha qofka la xirayo wax dambeoo laga sii diiwaangeliyoo isaga wakhti kasta loo daba socdo ma laha in inqataaca camaluhu wey wixii asbaabteeda uu yeeshay oo laga dabageyn doono maahane marka halkaa cidliyiin la yidhaahdo ayaa kitaabkii iyo diiwaankoodii la geynayaa uma adraaka maxaad ka og tahay maa ciliyuuna cilliyuun waxa ay tahay maxaad ka og tahay kitaabun waa kitaab marquumun si fiican loo qoray qoraal cadcad oo bayaansan yashhaduhu waxaana xaadiro oo jooga halka uu yaallo almuqarabuuna malaa'igta ilaahay loo dhoweeyey oo ah qaybta malaa'igta ugu fadli badan aayaddani waxay tilmaantay ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala dadka abraarta ah kitaabkoodii halka uu yaallo sidii loo tilmaamay dadkii fujaarta ahaa kitaabkoodu halku yaallo kitaabkan abraarta halka cilliyiina uu yaallana waxaa ammaantiisa lagu sii daray in cidda gacanta ku haysae ilaalinaysa halkaa gaadhi kartaay ay tahay malaa'igta dabaqada ugu fadliga badan oo ah kuwa muqarabiinta cilliyiin waa meel toddobada samo ee koro ah ama ka sarraysa weeye halkaas toddobada ardaya dhul kan ugu hooseeyana sijiin weeye toddobada sama korkoodana ciliyiin weeye meel cilliyiin la yidhaahdo oo diiwaanka dadka mu'miniinta la dhigo ayuu ilaahay ku diyaariyey subxaanahu wa tacaala xadiidkii baraa bni caasib ee sunanka badankood ay warinayeen ee geerida ka sheekeynayey waa kii isagana nafta muuminkaa ah sheegaya marka la qaado kor baa loo sii qaadayaa samadan adduunkaa la garaacayaa ka furaa laleeyahay dabcan malaa'igta joogtaay way weydiinayaan wa-ayo magaciisii ugu jeclaaya ugu fiicnaa baa la sheegayaa albaabkaa loo furayaa samadaa ilaa samada kale waa la sii wadayaa ilaa ta toddobaad laga gaaro samo walba malaa'igteeda baa sii sagootinaysaoo oo sii jidmarin oo gaadhsiinaysa markay intoodii ka baxaan ee ta kala gaaraan way wareejinayaan waa ka soo harayaan ilaa toddobada samo sidaa lagu dhaafiyo markaasuu ilahi subxaana wa tacaala toddobada samaad samada toddobaad markuu gaaro ilaahay odhanayaa uktubuu kitaaba cabdii fii cilliyiin addoonkayga kitaabkiisa cilliyiin ku qora kadibna ku celiya dhulka ha lagu celiyo naftani jirkeedii ha lagu celiyo ilaa in marka la aaso in naftii lagu soo celiyo su-aashii munkar iyo nakiir ay timaaddo halkaana lagu sugo ilaa qiyaamada laga gaadho baa ilaahay yidhi wuxuu leeyay waxaan u ballanqaaday inaan iyada ka abuurayo kuna celinayo kana soo saarayo minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa halkaasaa sidaa loogu soo celinayaa dhulkii haddaba intaan dhulkiiyo nafta jirka lagu soo celin inaan su-aashaba la gaarin ayaa intaasoo dhan lasoo marinayaa samadaa toddobaad ee ugu korraysa iyo dhulka ee ugu hooseeya halkaasaa la kala noqon doonaa dadka ahlulcilliyiinkiihi darajaad badan bay axaadiid ku soo arooreen inta badan muran ku jiro sixadooda iyo sugnaanshahooda laakiin sidee baa lagu gaari karaa darajada buuggaaga ciliyiin in lagu daray iimaanka kadib nabigeena ala sl xadid abu daawuud iyo axmed iyo warinayaan wuxuu ku leeyahay halaa salaatun fii ihri salaatin laa laqwa baynahumaa salaad faradkii markaad tukato inaad sunnadiina raaciso iyadoon hadal iyo wax maalayacniga dhexdooda aadan gelinin kitaabun fii cilliyiin cilliyiin in la isku qoro baa lagu gaadhaa sunnada waan fudaydsanaayo durba waynu didnaa waynu yaacnaa laakiin caawa caawogow darajada waxyaabaha lagu gaadho ومن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه صلاة في إثر صلاة laa laqwa baynahumaa kitaabun fii cilliyiin halkaa sidaasaad ku gaari kartaa faradka iyo sunnada inaad israaciso dabcan iimaankii iyo camalkii saalix ahaa weeye salaadaha la israacinayana camalka saalixa weeye intaa ka badanna aayaadka dambe waxaan ku arki doonnaa abraartaa la sheegayaay abaalka ay leeyihiin marka ciliyiinka lagu soo qoro jannadana abaalgudka ay ku leeyihiin baa aayadaha dambe laynagu sheegi doonaa yashhaduhu waxaa xaadiraya almuqarabuun malaa'igtu way kala darajo badan tahay waana kala fadli badan tahay malaa'igta muqarabiinta ugu fadli badan muqarabiintana qayb kuruubiyiin la yidhaahdo baa ugu sii fadli badan qaybtaa kurubiyiinta la yidhahdaa xamalatlcarshi baa ka mida malaa'igtan saadatulmalaa'ika oo jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil baa ka mida culimmadu waxay yidhaahdaan markii malaa'igta la isku celceliyana jibriil baa ugu fadli badan mikaa'iil baa ku xiga israafiil baana ku xiga jibriil wuxuu ugu fadli badan yahay dee waaba nabige waa malag ilaahay u doorto sayidulmalaa'ika ah in fariintiisana iyaga uu gaadhsiiyo waxyigii ay quluubti iyo iimaanku ku noolaan lahaayeenna ambiyada ergiga gaadhsiinaya uu noqdo taasi waa xayaatadii ruuxda iyo iimaanka iyo qalbigoo tan ugu qiimo badana xayaatadii jirka iyo noloshii dadku ay xayawaanku noolaan lahaayeenna roobkaa asaasu ah roobkana waa malagga la yidhaahdo mika-iil malakul roobka weeye roobkaa iyo biyahana waa kii ilaahay lahaa wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun risiqa dhirtaa soo baxaysa biyaha la cabaya dadkaa waxbeeranaya roobkaa samada ka yimid marka waxaa la yidhi xayaada nolosha xayaatada ee jirka iyo ay noolaanayaanna roobkaa asaasua ah mikaa-iil baana u saaran noloshii iimaanka iyo qalbiga iyo ruuxda oo ta aakharo janno lagu gaarayana waxyigaa lagu hagaayoo lagu nooleeyaayoo mikaa'iil waay goobta hadhow qofkii nabadii waxyigiina qaatay nicmadiina ku shukriyaya kaan ku shukriyay nolosha lagu kala abaalmarinayana nafqada israafiilu afuuf ayay ku soo noolaanayaan marka saddexdaasi sidaasay ugu noqdeen saddexda ugu muhiimsan ama acmaasha ugu muhiimsanaya haya ina dadka baariyada ee kitaabkoodii ciliyiin lagu qoray lafi naciimin nicmooyin iyo raaxay ku jiraan markay aakhiro tagaan qabriga in yarba ha uga bilaabatee midda hadda laga sheekeynaya waa midda jannada markay galaan liibaanta ay helayaan lafii naciimin nicmooyin bay ku jiraan calal araa'iki sariira korkood ayay yanduruuna ka fiirinayaan tacrifu waxaad ka garan markaad aragto fii wujuuhihim wejigoodaad ka garan nadrata naciimi nicmadiiyo raaxada ay ku jiraan iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda wejigooday ka wada muuqataay oo ka wada nuuraysaa yusqowna waxaa laga waraabiyaa min raxiiqin khamra saafi ah la waraabiyaa oo makhtuumin lasii daboolay oon dabayliya inuu wax sii mara la doonaynin khitaamuhu gunaaneedkeeda ugu dambeeya marka la cabayana miskun ay tahay mid carfaysa wa fii dalika midkaas oo midkaas nicmada iyo darajaadkaas in la gaadhaaye falyatanaafas ha u tartamaana ha u baratamaan almutanaafisuuna kuwa tartamaya wa misaajuhu sharaabka ay cabbayaan wa misaajuhu waxaa lagu daraa oo lagu barxaa min tasniimin tasniim in la yidhaahdo durdura wax laga soo qaaday baa loogu khaldaay oo loogu dhex daraa caynan weeye ama caynan xaal ay tahay tasniimkaasi il durdura oo yashrabu bihaa ay saafi uga cabbaan almuqarabuuna dadka muqarabiinta ee mu'miniintii ay saafi uga cabbaan ayaa iyaga de laga soo qaada abraarta loogu daraa sharaabkooda kale aayaddan halkan waxay sheegtay ahluljannaha nicmooyinka gaaraya laba sinfiya laba dabaqa inay yihiin mutaqiin iyo abraar inay yihiin waxayna sheegtay muqarabiin baan leh muqarabiintu inay ka sarreeyaan darajada abraarta ay ka sarreeyaan oo ishaa tasniim la yidhaahdo muqarabiintana iyadoo saafi ay cabbayaan abraartuna intii wax laga soo qaadaa ka mida cabbitaankooda loogu darayo isagoo wax lagu daray ninka cabbay iyo iyadoo saafiya ah dadka cabbayna ay kala sarreeyaan sidaa marka la yidhaahdo aayaadkani waxay la mid yihiin aayaadkii suuratu lwaaqica dadka ilaahay saddex sinfi buu ka dhigay fii suurati alwaaqica asxaabu الshimaali iyo asxaabu اlyamiini wالsaabiquuna asaabiquuna maxaa ku xiga ulaaئika almuqarabuuna asxaabu اlyamiin iyo muqarabiintu waa laba kala darajo asxaabulyamiinkaas muqarabiintu waa saabiqiin meelaha qaarkood halkan haddii la yidhi wasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuuna haddii la yidhi meelaha qaarkoodna saabiqiin keliyaa lagu magacaabay meelaha qaarkoodna muqarabiin keliyaa la yidhi marna labaduba inay isku mid yihiin baa suuratulwaaqica laynoogu sheegay haddii suuratulwaaqica asxaabuulyamiin iyo muqarabiin laga dhigay suuratulmutafifiinna laga dhigay muqarabiin iyo abraar halkaa waxaad ka garatay abraarta iyo asxaabulyamiinkaa isku mida ah. muqarabiinta iyo saabiqiintana waa isku mid abraarta iyo asxaabu lyamiinku magac saddexaadna way leeyihiin dadka mu'miniintii intaa keliya ma ahane qayb saddexaad oo suuratu faatir lagu sheegay baa jirta uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fa minhum daalimun linafsih waminhum muqtasidu wa minhum saabiqun bilkhayraat saabiqun bilkhayraati saabiquuna saabiquuna muqarabiintii waay muqtasidkuna abraartii asxaabulyamiinkii weeye daalimun linafsihina in kala weeye oo se labadaba ka darajo hoosaysa saabiqiintuna waa darajaad badan iyaga laftoodaa sii kala sarreeya markii saabiqiin iyo ay galaan bay sii kala sarreeyaan abraar ama muqtasidiin ama asxaabuulyamiinna markay galaan laftoodu way kala sarsarreeyaan daalimun linafsihina qadarka uu naftiisa dulmiyey way kala badan tahay iyaga laftoodu qadarka dulmigooda markay asalkii iimaankii ee islaamnimada wada yeeshaan qadarka dulmun linafsihida way kala badan yihiin saas darteed labada derajada badan ee la doonayo inaadan saabiqiinta noqoto haddaad ka hoos dhacdana asxaabulyamiin iyo abraarta aadan ka hoos dhicin weeye kuwa aada fadliga badan loogu sheegay daalimun linafsihi qaybo ka midana waa kuwa iyagoo dhaawacan siraadka gudbi doona qaybna waa qaybta intay ahliliimaana jahannamo galaan laga soo saari doono kuwaa laga soo saarayaa soo kala horayn doono ilaa la xadiidku ka sheekeeyey kan ugu dambeeyaa laga soo saarayo jahanamana isku si u wada gaari mayska isku waqtina ku wada jiri maayaano dulmigoodaa kala weynaa saddexdaa sinfi weeye ahlul iimaanka aakhirka jannada isugu tegi doona dadka jannada marka horeba gelaya haba kala dheereeyaanna waa labadan sinfi ee abraarta iyo muqarabiinta wey culimadu waxay isweydiiyaan aayaddaa suuratu faatir ah maxaa daalimun linafsihi loo soo looga soo hormariyey marka hadday labada kale ka qiimo badan yihiin waxay sheegeen laba xikmadood oo ku jirtay qolaba mid sheegeen labadabana waa noqon kartaa mid weeye dadku jannada gelayaay daalimun linafsihi bay u badan yihiin siaynu u fahanna asxaabulyamiin waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen dadka xaaraamtana iska ilaaliya waajibaadkana ilaaliya laakiin aan sunanka badinin heer fiican aan gaarsiinin laakiin waajibkana waa ilaaliyaa ma dayaco xaaraamtana waa iska ilaaliyaayoo kuma dhaco abraar iyo asxaabulyamiin iyo muqtasidiin waay dadka waajibaadka ilaaliya xaraamta iska ilaaliya nawaafishiiyo sunanka badiya makruuhaadka ka fogaadana saabiqiinta iyo muqarabiinta weeye dadka xaraanta qadaray gaartaba gala waajibaadkana wax ka dayacmana daalimun linafsihi waayo saa darteed ahluliimaanka iyo ahluljannuhu daalimun linafsigiyay u badan yihiin muqarabiintu waa in yar saa darteed suurat lwaaqi ilah buu ku sheegay wuxuu yihi hullatun min alwaliina wa qaliilun min alaakhiriin jamaaco ka mida ummadihii hore way ka mid yihiin ummadahan dambe ummadan dambana in yar baa ka gasha darajadaas nusuusta qaar bay culimmadu ku fasireen yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaabin lamaba xisaabinayana saabiqiinta iyo muqarabiinta weeyey culimmada qaar yidhaahdeen kuwa la yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiranna abraarta iyo lyamiinka waaye kuwan si fiican loola xisaabtami doonana ee qaar jahaname xisaabta lagu geyn doona dibba ha laga soo saarana daalimun linafsihi waa saan u badanna walidaalika caaisha radi allahu canha o marka la weydiiyey saabiqiinta iyo saabiqun bilkhayraati iyo muqtasidin iyo daalimun linafsihi markay saabiqiintii sheegtay ay muqarabiin sheegtay asxaab muqtasidiintiina sheegtay waxay tihi inta soo hartay baa aalimun linafsihi aniyo idinkoo kaleetaa bay tiri oo inaga ah bay tiri markay saxaabadiisaa leeyihin innaga xaggee joognaa baad u malayn dee aalimun linafsihi baynu lafteennu meel hoose nin baa laga sheekeeyey jannada wuxuu sameeyeyna waa isogya camal yaridiisana waa garanayaa waxaa u baxday jannada meel baan iska gaaraynina markii laga sheekeeyey jannada wuxuu yidhi ilaahu aniga meesha kabaha la dhigto iyo ay geeyo u inta haddaa hela waa ideeqdaa qof walba himadiisa iyo camalkiisu halkay geyso waayo marka aayaddaas antum aalimu linafsihi way ku caddahay ahluliimaanka leeyihiin uma awrasna alkitaaba aladiina stafaynaa min cibaadina addoommada ilaahay biliimaani ku doortay fi ljumla fa minhum aalimun linafsihi muqtasidun xikmadda loo soo hormeeyey aalim nafsi haddaba laba weeyay yidhaahdeen marka koowaad ummadda jannada gelaysaaba daalim linafsihi u badan midda labaadi waxaa loo soo hormariyey meesha naxariista ilaahay laga sheekaynayo saabiqiina loogu dambaysiiyey halka suuratulwaaqica muqarabiinta la hormariyey faama in kaana min almuqarabiin fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim wa amaa in kaana min asxaabi limin gadaal baa la mariyey tan saabiqiintii maxaa loogu dambaysiiyey daalim nafsi loo mariyay waxaa ka mid a ah xikmada in addaalimu linafsihi uusan ka quusanin naxariista ilaahay asaabiqu bilkhayraatina camalkiisa uusan iskula weynaanin adag gadaal baaba lagu geeyey soo maaratid camal la iskulama weynaado inuusan iscajabin kanna uusan dhihin gadaalba haddii lagu mariyey meel laba soo gaari maysido uusan naxariista inuu geli karaa ka quusanin iyo dadku inay u badan yihiin labadaa xikmadood baa suuradda faatira la sheega asbaabta in abraara dadka baariyada oo ah kuwii asxaabulyamiin meelaha qaar lagu sheegay meelaha qaarna muqtasidun lagu sheegay kuwa dhexdhexaystay lafii naciimin nicmooyin bay ku jiraan ninkii nabiga u yidhi alay slam ee weydiiyey ee rasuulka ilaahi aragteeda axlaltu lxalaala waxaramtu lxaraama muxuu yidhi maxaa ku xigay intaas walam yazid calaa daalika xaggee ahayd jannada ma gelayaa ui markaa kadib nacam buu waad gelaysaa jannada mas inuu galaayey inuu iimaankii iyo camal saalixa la yimaado dembi xayirana iska ilaaliya kaga xidhanta ninkii xaaraantaba iska ilaaliyay waajibkiina sameeyey wax dembia uu galay oo miisaankiisa dembiga cusbeeye cusleeyaba ma jira wixii ka dhacayna ka toobad keenay marka abraartii oo ah asxaabu lyamiin u ah muqtasidiin lafii naciimin bay ku jiraan cala alaraa'iki sariiraha korkooda yanduruuna ka fiirinayaan wax kastoo ilaahay u qadaray inay fiiriyaan cumuumka uus fiican waxay fiirinayaan naciimkii ilaahay siiyey bay fiirinayaan iyo mulkiga la siiyey oo ilaahay uu mulki ku magacaabay fii suurati alinsaan maxay ahayd aayaddii uma ra'ayta naciima wa mulkan kabiira mulkigiisa iyo hantidaa ilaahay siiyey iyo khadamkuu adeegaya wuu fiirinaya markii ilaahay wejigiisa inuu arko loo ogolaadana calal araa'iki yanduruuna way ka fiirinayaan markuu cid kale inuu soo booqda rabana sariirtu waa rumuudkeedu qalbiga rabitaankiisa markay la duusho dusheedaasuu ka fiirinayaa gaaladii ahlunaarka la cadaabaya markuu fiirinayana calal araaiki buu ka fiirinayaa marka calal araaiki bay yanduruuna ka eegayaan oy ka fiirinayaan sariiraha dushooda iyagoo wix allaalay wixii ay doonayaan inay arkaan tacrifu waad ka garan fii wujuuhi wejigooda nadrata naciimi nicmada iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda siyaabo badanoo looga garanayu qur-aanku sheegay mar waa faraxsan yihiin oo qofka faraxsan wejigiisa waa laga gartaayo wuu iftiima inay bishaaraysanayaan daaxikatun mustabshira qoslaysoo bishaaraysanaysa leeyihiin qofku markuusan xanuun haynin dharagsan yahee ladan yahay wax fikir iyo walwal iyo walbahaarana haynin iyadana wejigiisa waa iftiimaa waa dhalaalaa halka fikirka iyo xanuunka iyo walbahaarka iyo gaajadu ay wejiga madow iyo murugo geliyaan qof dharagsan hurdo ka dhargay jaaraaxo ka dhargay cunno iyo cabitaan ka dhargay dhimasho ka baqaynin xanuun ka baqaynin wax indhihiisa dhiba aan arkaynin wax naftiisu dhibsatana aan arkaynin salaaman salaaman laa laqwun fiiha la yidhi ma ka dhimanaya la yidhi qofkaasee dee inuu farxo oo raaxaysto oo ilaahay baa kaa reerle noqdayoo falaa askhatu calayka abadan la yidhi weliga ku caroon maayo tacriifu fii wujuuhihim baad ka garan nadarata naciim nicmaday ku jiraan dhalaalkeeda iyo iftiinkeeda wejigoodu ka muuqda yusqowna waa la waraabiyaa min raxiiqin khamra saafi aho makhtuumin la daboolay waxaa la jecel yahay isagoo afku dadan yahay baad jeceshahay inuu yimaado isagoo afku haawanaya in lagu keenaayey lama jeclo aayaddan waxaa laga gartay yashrabuuna lama dhihin aayaddan yusqowna waa la waraabinayaa waa loo adeegayaayo waa loo khidmaynayaabay ka dhigan tahay in loo khidmaynaya macnaha aayaddu xambaarsan tahayna suuraddii suuratulinsaan iyo meelo kalaa lagu sheegay yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun biakwaabin waabaariiqa wa kasin min maciin bay la wareegayaan koobabkii iyo weelashii kii khamrigu ka buuxeenee la waraabinaya min raxiiqan iyadii sow maaha wildaanu mukhalladuun weligood meesha kula jiraya yaa ka mid ah caruurtii gaalada iyagoon qaan gaadhin dhintay baa ka mid ah nabiga marka la weydiiye saxa xadiidii anas iyo kayrkii awlaad lmushrikiina marka la weydiiyey wuxuu yihi khadamu ahli اjanati waay ahlujannaa kuwa u khidmaynaya wey iyagu jannaday ku jiraan hadagoo markaa haddii lagu yidhaahdo awlaadu lmushrikiin yarida ku dhintay jannaday gelayaan maxay ka qabanayaan markaad tidhaahdo dee camal saalixoy samaysteen oo naciim iyo janno lagu abaalmariyo ma laha waxay naar ku galaanna ma jiro dadkuna fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri weeye jannaday galeene maxays noqonayaan khadamu ahli اljannati weeye nabigay ka sugan tahay sala اllahu alayh alih wasalam marka yusqoona waa la waraabinayaa wildaanu mukhaladune waa waraabinaya oo khadamu ahli اljannati ah min raxiiqin khamro saafi oo makhtuumin la daboolay khitaamuhu laba macnoba culimmada mufasiriintu way mareen in la yidhahdo khitaamuhu gunaanadkiisu cabitaanka markaad cabto ee aad dharagto waxaa la yaqaanaa adduunka gadaal buu ka kharaaraadaa wixii horay ka macaanaa haddaad aada uga dharagto dhib buu kuu geystaa ama waad yaqyaqsataa waad lalabootaa dharagtu markay kaa badata marka dambe kan waxaa la leeyahay maya inta u dambaysa ee baaba sii carfaysaba khitaabuhu kan ugu dambeeya markuu cabbo noocyag badan la siiyo kuu ku khatimaye marka ugu dambaysa uu ka dhargo bay sii carfaysaayoo udug udgoon baa ka soo baxaya sida waa tafsiirta culimmadu mareena qole waxay khitaamuhu makhtuumin waa la daboolay wixii marka la daboolo waxaa hoosta lagaga alxamayaa miskun baa lagaga alxamayaa oo daboolna waa dabool daboolkiiyo weelka lagu daboolay meel bay iska qabtaan meeshaa daboolku haddaan wax lagu adkaynay soomaaliga biyahan cabaynaay cabbaynaay waxbaa lagula sii xidhaa saan wax uga balqanen uga daadan soo intaa ujeeddadu ma aha waraaqahana kan waxaa kaloo ku jirta in haddii la furay la garta sooma saa darteed waraaquhu mararka qaarkood markaad ka yaabaysa in la furo waxbaa lagu dhejiyaa jabaya haddii la furo si qofka loo geeye uu gartay in lasoo furtay oo lasoo akhristay waxay leeyihiin daboolkii waxaa lagu samaynayaa wax kale oo ku alxaman oo lagu caddaynaya inaan hortii la furin khitaamuhu haddaba alxankiisa markii baadiyaha aan joognay magac kale aan dhihi jirnay nin aan dhihi jirnay markii waade dhiisha la daboolo ee biyaha lagu dhaaminaya caanaha reerkana la raraya ama la qaadaya hadday ruxato way balbalqan jirtay halka hoose maxaa lagaga mari jiray marayar soomahan ama dun si aanay u daadaadanin maxaa li jiray ama mayrax ama baadiyo ama mayrax bay ahayd ama maro taas oo kaleetaa lagu fasiri jiray dee baadiyuhu taasan yaqiineen hadda magaalada laakiin mara mara iyo mayrax lagama isticmaalee ama bacdaasaa lagu xaxeeyaa ama waxyaaba biriya hadday ka samaysan yahay wuxu alxayar baa lagu dhejiyaa kaasaa khitaamuhu looga jeedaa miskan way wa fii daalika kaas nicmada iyo barwaaqada iyo raaxadaa taalla falyatanaafas u tartamaan almutanaafisuun abraarta in la waraabinaya sidaa qur-aanka meelo badan baa la inoogu sheegayo ina yashrabuuna min kaasin kaana misaajuha kaafuuran caynan yashrabu bihaa cibaadllaahi cibaadllaahidaa muqarabiintii waaye yufajiruunahaa tafjiiran iyagayba usoo buqanayaa taabanaya halka abraartii wax looga soo qaadayo min kasin kaana misaajuhaa wax loogu darayo falyatanaafas ilmutanaafisuuntaas suuratu saafaad marka laga sheekeeyey laba saaxiibba ahaydoo midna janno galay midna naarta galay kii halu jannahabaa markii dambe xasuustay isagoo jannada ku jira buu midkii xasuustay fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaala qaa'ilu minhum inii kaana lii qariin yaquulu ainaka la min almusadiqiin aidaa mitnaa wa kunaa turaaban wa cidaaman ainaa lamadiinuun qaala hal antum muطalicuuna faطalaca fara'ahu fii sawaa'i اljaxiim markuu arkay naartii cadaabku ka badbaaday iyo nicmaduu ku jiray laga soo loo sheekeeyey baa waxaa lahi limili haada falyacmal ilcaamiluun tan oo kaleeto in naar laga badbaado iyo cadaabka afoosha xun ee asxaab jiinkii laga soo sheekeeyey fujaarta naciimkan abraarta iyo jannadana la helo falyacmal ilcaamiluun dadkii shaqaysanaya ha u shaqaystaan baa layihi weliba shaqaysigii tan waxay ku dartay tartan ha loo galo sida ilaahay suuratu alcamraan ku yidhi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin suuratu lxadiidna loogu yidhi saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduhaa ka cardi الsamaa'i wاlard uciddat liladiina aamanuu biاllaahi wa rasulih ambiyadan ilaahay wuxuu ku ammaanay iyo dadkii wanaagsanaay oo dhan inay u tartamaan khayrka ay u degdegaan ambiyada marka laga soo sheekeeye qasaskoodii fii suurati alambiya inay ban u malaynayaa ilaahay akhirkii wuxuu hi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunanaa ragaban warahaban wa kaanuu lanaa khaashiciin muuminiintan ilaahay saasoo kale uu ku tilmaamay wayusaaricuuna fi lkhayraati wa ulaaika yaa dhamaystiri kara hum lmuflixuun mise min asaaliiin min asaalixiin suurat lmuminuun bay ahayd miya suurat ba qur waa la halmaaya miya xifdigiisa ali cimraan marka muminiintii wanaagsanaana ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquunana taas aan u muminuun inay ahayd ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun baa lagu ammaanay ambiyana waa lagu nabiguna alay slam tusaale yowgu siiyey wuxuu yihi aadaanka iyo safka hore hadday qori tuur maayeen si mooyeen si kale ku waayaan way qori tuuran lahayd safka hore iyo aadaankaa la rabaa tartan inaad u gasho haddaad qof isku qabataan inaadan ka tanaasulin oodan aqbalin oo tidhaahda nasiibkay baan qabaaye waan ku gaay inoo qori tuur qofkaasi tartan halkaa gaadhsiisaan khayraadka inaad u samayso baa lagaa doonayaa wa misaajuhu waxaa lagu darayaa min tasniimin isha tasniim la yidhaahdo cabitaan laga keenay baa loogu darayaa caynan xaal ay tahay yashrabu biha ay ka cabbaan iyadoo saafiya almuqarabuuna walidaalika ibn cabaas waa ku lahaa tasniin ilaha iyo biyaha jannada laga cabbo bay ugu koraysaa ee ugu sarraysaa muqarabiintana sirfan iyadoo saafiya ay cabbaan wayumsaju liasxaabi اlyamiin asxaabulyamiinkana waa loogu waxbaa loogaga dhex daraa sidee loo kala dajir sarreeya waaye xaafid ibn xajarna aarkaas waa saxiix buu leeyahayoo bukhaari isagu tasniimtaa tafsiir ahaan buu intaa ugu keenay yaclu sharaaba inay tahay marka aar ibnu cabaas inay tahayna cabdi ibnu xumayd baa mawsuul ku wariyey sanadkiina waa saxiix ibnu cabaas waa ka leeyahay waa ka ibnu xajar casqalaani leeyahay inta ahlu jannihii markii lagaga sheekeeyey iyo darajaadkay helayaan yaa dib loogu soo noqday dadkii gaalada ahaa ee fujaarta ahaa waxay samayn jireen adduunka iyo marka laga gooyo oo akhare cadaab ay galaan mu'miniintu waxay samayn doonaan ay arkaan nimankiioo naarta marba tiimbanaya ay korka arkaan ina aladiina kuwa ajramuu dambaabay oo gaalada ahaa kaanuu waxay ahaayeen adduunyada goortii la joogay min aladiina dadka aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwii ku qosla oo ku jeesjeesa waidaa maruu bihim hadday meel ku soo maraanna yatahaamazuuna way isu iljebin jireen ama way istaaban jireenoo kuwii day bay dhihi jireen waidanqalabuu hadday laabtaan gaaladani ilaa ahlihim guryahoodii iyo meelahoodii iyo shaqooyinkoodii iyo xafiisyadoodii reerahooda inqalabuu waxay ku laaban jireen fakihiina iyagoo wax ka sheegga muslimiinta ku afmacaansanaya oo sheeke iyo haasaawo ka dhiganaya waidaa ra'awhum hadday arkaanna qaaluu waxay dhihi jireen in kuwaa kuwa la daalluuna way dhunsan yihiin wamaa ursiluu loomana dirin calayhim muslimiinta xaafidiina iyagu inay ilaaliyaan oy la xisaabtamaan iyaga shaqada loo diray ma ahayn ee loo abuuraye iyagu xaqa inay qaataan oy rumeeyaan ilaahay caabudaan baa loo diray wixii loo diray intay ka tageen bay waxaan loo dirin shaqo ka dhigteen halkan aayadda waxaa lagu sheegay gaaladu dadka iimaanka iyo mu'miniinta ah oay ambiyadu kow ka yihiin way ku jeesjeesi jireen markay arkaanna halqabsi iyo haasaawo cay ah bay ka dhigan jireen iyaga iyo nabigooda iyo diintooda intaba way ku jeesjeesi jireen waxay la'ah ka dhigi jireen wax liito hooseeya dad caqli gaaban oon garasho dhow oon meel dhog fog fiirinaynin dad maskaxda laga xaday oo la majara habaabiyey saasay ugu ciyaari jireen arrinta aayaddu ay sheegtay jumlaya duuduub ahaan meelo kalena qur-aanka waa lagu sheegay ambiyadoo dhanna insaan lagu samayn jiray baa la sheegay zuyina liladiina kafaruu alxayaatu اddunya wayasharuuna min aladiina aamanuu gaalada waxaa loo qurxiyay adduunyadan dhalaalkeeda waxayna ku jeesjeesaan oy liidaan dadka ilaah iyo aakhare rumeey ambiyadoo dhanna nabiga waa kii lagu yidhi walaqad istuusia birusulin min qablik faxaqa biladiina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahziuun waa lagu jeesjeesay rushadii ee kaa horraysay kuwii ku jeesjeesayana waxaa asiibay oo ku dhacay adduunkaba waxay ku jeesjeesayaan cadaabkii adduunkaa lagu cadaabay aakharana waa sugayaa tusaale waxaa lanasiyey nabi nuux nabi suu ahaa falabia fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caaman buu intaa ugu yeerayey kor iyo hoos buu ula hadlay habeen iyo maalin buu la hadlay gaargaar iyo keliya wadar buu ula hadlay wax kastuu ku sameeyey siduu yidhi inii dacawtu qowmii leyla wa nahaaran falam yazidhum ducaai ilaa firaara marna waa kii wainii aclantu lahum wa asrartu lahum israaran faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana afaara isagii markii ilaahay u waxyooday ee la yidhi ciddanboo ku rumayn doonta ma jirto wa uxiya ilaa nuuxin annahu lan yumina min qowmika ilaa man qad aaman waa kii ilaahay haddana u waxyoodoo la yidhi waa la halaagayaa wasnaci ilfulka biacyunina wa doon samaysaa la yidhi adiga dadka ku rumeeyey aad ku badbaadaan markii geedihu soo gurtay doon samayntii bilaabay bay soo maraan waraa ninkii nabiga ahaa geedo qorow iyo doonyo samayn baad isu badashay jees jees kulamaa mara calayhi wayasmacu اlfulka wa mara calayhi mala'u min qowmihi sakiruu minhu qaala in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kamaa taskharuun fasawfa taclamuuna man yaأtiihi cadaabu yukhziihi wayaxilu calayhi cadaabu muqiim markastoy soo maraan doonti isagoo samaynayaba sakiruu minhu way ku jeejeesaan isna wuxuu yidhahdaa in taskharuu minaa haddaad nagu jeejeesaan hadda fa innaa naskharu minkum waa idinku jeesjeesi doonaa kamaa taskharuun saa u jeejeesi doonaa markii cadaabkan ku dhacana waa ku jeesjeesi doonaan markay naarta galaanna waa ku jeesjeesi doonaan saadar taasaa la tilmaamayaa waxayna gogolxaad u tahay jazahay la kulmi doonaan ee lasoo sheegay markay galaan naarta laakhare la tago say ahlul iimaanku iyagana ugu riyaaqi doonaan cadaabka iyo naarta ku dhacaysa ay ugu riyaaqi doonaan ina aladiina kuwa ajramuu gaaloobay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwa dadka aamanuu ilaahay rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qoslay ahaan jireen way ku maadaysan jireen waidaa maruu bihim hadday meel ku soo maraanna yatahaamazuuna taqaamusku waxaa la yidhaahdaa qofka markaad qof tusayso ama wax tusayso aad rabta inaad wax ka sheegto mar ilbaad ku tustaa mar taabashaad ku tustaa mar madax baad ku tustaa marba sibaad ugu tilmaantaa hadba munaasabaddu say tahay iyo meesha inta uu kuu jiro marka yataqaamasuuna inta macnee la sheegayba way soo gelayaanoo xaaladaha kala duwan ee qofku qofka uu soo jeedinayo bay ka kala dukantahay kii taabasho noqtayna ta u taabtaa kii ilu jabinayana ilbuu u jabiyaa kii madaxa madaxu ugu tilmaamaa kii far ugu tilmaamaya farbuu ugu tilmaamaa kii carab ugu tilmaamaya carab buu ugu tilmaamaa midba sidii uu is yidhaahdaa waad ku soo jeedinoo waa ku tilmaami kartaa ee uu isticmaalo oo dhanba iyo taqaamasuulay soo gelaysaa waidanqalabuu ilaa ahlihim reerahooda hadday ku noqdaan waxay ahaan jireen gaaladan adduunka inqalabuu kuwa noqdee faki fakihiina ama faakihina labada qiraaba iyagoo ku afmacaansanaya sheekadu waxbay ku baxdaa mar walba soomaalidu sooma dhihin dadkuna waa xandaaq dunyaduna waa xaabdaaq sooma dhihin dunyaduna xaabka iyo geedka caleenta ka soo dhacday daaqdaan dadkuna xan bay daaqaan xanta muslimiinta daaq u ahaydoo ay ku macaanaysan jireen fadhiyada war kuwii xumaa ma aragti kuwii waxay yidhaahdeen iyagay halhays cay iyo wax ka ah bay markay guryaha ku soo noqdaan bannaankana iyagay ku haysteenoo yataqaamasuun xaafadda markay tagaan iyo guryaha reerkana iyaday sheeko ka dhigaan wuxuu bannaanka kala soo noqdee ka sheekeynaya haweenkii iyo caruurtii iyo dadkii guriga joogayna dadkan wax ka sheegooday ku maaweeliyaanay ku abaabiyaa ilmaha yar waidaa ra-owm hadday arkaanna ishoodu qabato qaaluu waxay dhahay ina haaulaai kuwaasi la ladaaluuna way dhunsan yihiin ninkii baadiyeysnaa oo isagu dadku inay baadiyeysan yihiin u haysta weeye waa fircawnkii ilaahnimada sheegtay ee ummadda gaalnimada ilaahay keyrkii ugu yeelayey muusihii tawxiidka dadka ugu yeelayey dadka diintoodaan ka ilaalinaya lahaa wey innii akhaafu an yubadila diinakum oo an yudhira fi lardi alfasaad wey ninkii caruurta yaryarkaa gowracayay baa dad kale fasaad inay keenaa uga baqaya ninkii aniga ilaaha ah ku dadka baa dadka diintoodii tawxiidkii diin la fasaadiya ka baqaya weligood way socotaa maanta markuu gaalku ku yidhaahdo kuwo muslimahoo muslim fiican aan ahayn baan uga baqaynaa muslimiinta caqiidada inay ka lumiyaan waxaad u soo xasuusataa innii akhaafu an yubadila diinakum kuwii caruurta baabinayey oo ummadaha madaafiicda iyo b fifty ga la dhacayay oo nucleerkia naa baalka ku hurgufayey oo ummadaha qaxinaya oo qowmiyadahay waddanka ugu yimaadeen hindigii hore iyo daroogada iyo irbadda sunta iyo dhalmalaanta ka dhigayey markuu ku yidhaahdo in madla fasaadiyaan ka baqayaa fircawnan soo xasuuso aabbihii kullu shay qisada waxaa loo soo celceliyahay inay meeshaa ka socoto wax ka mida ogow laakiin weligeed waa bashar iyo aadamo bal qowmun aaquuna way wamaa ursiluu looma dirin calayhim iyaga xaafidiina inay ilaaliyaan aadamuhu ku kale isaga looma dirin ayaddaa innagana waa inoo taallaa dadkaa wax ka sheegooda iyo waxay samaynayaan iyo waxay yihiin ilaahay adigu kuuma dirin adigu inaad caabuddo dembigana iska ilaaliso camal saalixa samaysataa laguu diray dad shaqaha ka dhiganin baa lagu barayaa waa dhaqan xun oo dhaqan gaal weeye inaad dad shaqo ka dhigato dadkaa shaqaha ka dhigan inaga maxaan sameynaa jirtiin ku fadhiisanaya kii kolba soo marou wax ka sheegayaa soomaaliduna dadka taqaamazuunadaas dadka dabeecad ahaan xanta badan bay ka mid tahay derbiga iyo jirdiinka uu fadhiyo qofkii soo maraba qowmiyadduu dooni ha ahaadee kana day buu yidhaahdaa ma aragtaa markay dadkan xantaan rabaanna magacyo aan la garannin bay u wada bixiyaan intii qurbaha tagtay baa garane qowmiyaadka muslimiinta iyo muslimiinta aan ahaynba qolo walba magac af soomaaliya ay ula baxeen si markay xamanayaan aanan lagu baraarugin daydaday kanday kanday girdige makhaayad baa la fadhiyaa gidaar baa la fadhiyaa dadkaa maraya cid badbaadaysa ma laha wamaa ursiluu calayhim xaafidiin dadkaa inay dabagalaan oo diiwaan geliyaan camalkooda ilaahay malaa'ig buu u samaystay wa inna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin qaybna yaxfaduunahu min amri adin laguma dirsanin haddaba wal wanaag la wadaag haddaadan la wadaagayninna adiga taada iyo dantaada ku mashquul min xusni islaami ilmari tarkuhu mala yacni waxaan lagu dirsanin iska fal yowma maanta oo qiyaamo qaakhara la joogo oo janniya naar loo qaybsamay oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri la yidhi alladiina dadkii aamanuu rumeeyey yaa min alkufaari gaalada yadxakuuna ku qoslaya waxa haysta iyo catawga iyo cabaadka iyo baryootanka iyo wixii dhiibta iyo igu soo tuurta iyo tuugsigooda markay arkaan calal araa'iki sariira korkood bayna yanduruuna ka fiirinayaan holaca haysta iyo cadaabka haysta gidaar baa u dhexeeya baabun baainuhu fiihi raxmatu wa daahiruhu dhinaca kalena min qibalihi cadaabu cadaabkii baa jira arrintaa ilaahay meelo ba-adan buu kaga soo sheekeeyey waxay arkayaan dadkaa mu'miniintaihi aayaddan soo sheegnay suuratu saafaad ahayd markuu ninkii meesha ugu tago ee wuxuu ku jiro arko faalaca fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim qaala tallaahi in kita laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin ilaahay baan ku dhaartay waxaad ku sigatay saad ii waswaasinaysa idigu celcelinaysa war waxaas ma jira adii lahayd inaad halkaa igelisoon gaal noqdaad ku sigtay ilaahay nicmadiisa haddaynan ahaynna kuwa halkaa laga xaadiriya naarta ku jiraan noqon laha hadalkaasi uu saa ugu dhaga hadlay isaga dhib iyo cadaab bay ugu sii filanta muslimiintu muminiintu waxay arki doonaan kuwii oo cataabaya oo marna muminiinta baryaya marna malaa'igta baryaya mar malaaigtay baryayaanoo yaa maaliku liiqdi calaynaa rabbuk qaala inakum maakisuun ilaahw naga fududee markay dhahaanna waxaa la dhihi ikhsauu fiiha walaa tukallimuun kuwu dullooba oo hayla hadlina hus waryaa sababta maxay tahay inahu kaana fariiqu min cibaadihi yaquuluuna rabbanaa aamanaa faغfir lanaa warxamnaa waanta khayru raaximiin faاttakhadtumuuhum sikhriya xataa ansawkum dikrii wakuntum minhum tadxakuun inii jazaytuhum alyowma bimaa sabaruu annahum hum lfaa'izuun waxaan la ydinla hadlaynin oo hadalka laydinku diiday adduunka dad waxaa jira ilaahay rumeeyey oo ilaahu noo dembi dhaafoo noo naxariisa yidhi kuwaasaad ka dhigateen shaqo inaad caydaan ku jeesjeestaan eh, ku qososhaan baad ka dhigateen taasaaba ilaahay inaad xasuusataan idinka mashquulisay fakihi inaad noqoteen iyagaa shaqa ka dhigateen iyaga sabirkay arrintaa ku sabreen intaad wax ka sheegayseen adkaysteen baan maanta ku abaalmariyey sabirkoodii baan ka abaalsiiyey kuwa liibaanay waa iyaga idinkuna hus ha hadlina waryaa <clears throat> markay quustaan bay muminiinta u qaylyarayaan wanadaa asxaabu naari asxaaba aljannati an afiduu calayna min almaai o mima rasaqakum allah biyaha waan gubanay oonkii markaan oon dalbannana wain yastakiiuu yuqaauu bimaain kalmuhli waay suquu maaan xamiiman faqaaca amcaahu biyaha ama risiqan kale ilah idin siiye iga zaquun baa la siin shajaratun takhruju fii asiri jaxiimi alcuhaa kaanahu ruusu shayaaiini baa la siin markaasay dhahayaan biyaha iyo cuntada wax nagu soo tuura wanaadaa asxaabu naari waxay u dhawaaqayaan asxaab aljannati anafiduu calaynaa nagu soo daadiya min almaai biyaha wax ka mida aw mimaa razaqakum llah ila wuxuu idin siiyey qaaluu in allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay gaal waa ka xaaraantinimeeyey kolkana ka daawo catawiisana dhegayso markuu ku baryana kuwa halkaa ku jirdheh malaa'igta cadaabayse hus sharaab lehna alyowma maanta oo aakhar jannada iyo naar la galay aladiina kuwii ah dadkii aamanuu ilaahay rumeeyey baa yadxakuuna ku qosli doona min alkufaari gaalada cala alaraa'iki sariiraha korkeeda yanduruuna ka fiirinayaan hal uwiba alkufaaru qowlka ahlujannahana waa noqon karaa rabbi oo la hadlaya ama malaa'igtiisoo ahluljannaha la hadlaysana way noqon kartaa ama ahlujannihii baa isdhihi doonaa hal tuwiba alkufaaru gaaladii ma laga abaalmariyo ma laga gooyey maa kaanuu yafcaluuna waxay samayn jireen alla abaalkood ma qabsaday gaal abaalkii ma la mariyey dadkii muminiintaa dhihi doona ama ilaahay ama malaa'igtiisaa ku dhihi doona ahlujannaha haye nimankeedii ku jeesjeesreed ku qosli jiray hal huwiba alkufaaru gaaladii ma laga abaalmariyey maa kaanuu yafcal waxay samayn jireen ka warrama hadda waxay samayn jireen maka ma aragteen si fiican ma looga abaalmariyey ma ma ku farxdeen ama muminiintaa la weydiinaya ama iyagaa isweydiinaya hebel horta abaalkood ma laga waraabiyey ninkii mujrimka intaa ahaa inuu mar uun dhinto saa la ysaga daayo inayna xikmadda ilaahay keenin ee wixii uu samaynayey iyo dadkii ilaahay rumeeyeen uu ku dhibayey isagoo naartii dambaalanaya oo cadaabkii gubanaya inay daawadaan oo catawiisa dhagaystaan oo si ugu qosi jiray iimaanka ay ugu qoslaan qayb nicmadooda ka mida wey isna insaan loogu daga hadlo qayb cadaabka la cadaabaya ka mida waay gunaanadka labadan jumle aayadahu waxayna barayaan dadkii iimaanka iyo kufriga ah adduunka isku soo dhibay aakhare arrintii oo isgediday say haddana isu wadaagi doonaan ee isu ogaan doonaan kanna waa ogyahay nicmadu kan ku jiro kanna waa ogyahay cadaabku kan ku jiro kanna kan cadaabkiisa waa ku raaxaysanaya kana kan nicmadiisi inuu heli lahaa waa shallaytoonaya ilaahay kuwaa jannada gala halanaga haynaga dhigo sidaas kuwa u raaxaysa allah inugu daro halkaasuu cashirkeenna ku ogaya subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayka